بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف الباب الثاني باب كلبات في أسماء البحور wuxuu ku saabsan yahay buxuurta magacyadooda wa acaariidihaa acaariidi اlbuxuuri iyo buxuurta caruudkeeda wa adrubihaa iyo baxarka adrubtiisa inta darbi oo uu leeyahay kitaabku laba cilmi ayuu ka sheekeynayey cilmu lcaruud iyo cilmu lqawaafi cilmiga hore oo cilmu lcaruud ah wuxuu yidhaahda waxaa ku jira muqadima iyo baabaani iyo khaatima muqadimadii waa soo qaadannay albaabu alwal asagana waa soo qaadannay kani marka waa albaabu athaani baabka labaadna wuxuu ku saabsan yahay asmaa'u lbuxuur iyo acaariid albuxuur iyo adrub albuxuur albuxuur waa jamcu baxrin wa hiya alajzaa'u almukarara waa tafaaciisha la soo celceliyey biwajhin shiciriyin qaab gabayna loo soo celceliyey oo qasiido kastana isku si ugu soo laalaabata oo beyd kasta ahi beydka kale uu kala mid yahay tafaaciisha ku soo laalaabane waxaa la yidhaahdaa bax waxaana lagu jamciyaa buxuur haddaba buxuurta ashcaarta carabta khaliil wuxuu ka dhigay shan iyo toban baxar markii uu dhex galay wixii gabay ahaa ee carabtu ay tidhi ayaa waxaa u soo baxday wax kasta oo carabtu ay ku gabayday waqtigiisii iyo wixii ka horreeyey inaysan ka baxayn shan iyo tobankaas baxar marka buxuurtu cinda alkhaliil waa shan iyo toban ninkii akhfash la dhihi jiray saciid bnu mascada al akhfash al awsad baa wuxuu ku daray baxar lix iyo tobnaad oo u bixiyey baxr almutadaarak liannahu tadaarakahu cala alkhaliil marka buxuurta kitaabku uu ka hadli doonaahi waa lix iyo tobankaas baxar oo shan iyo toban ka mid ah khaliil uu sugay midka lix iyo tobnaadna akhfash uu ziyaadiyey buxuurtaas buu marka ka hadli doonaa buxuurtaasi marka waxay ku jirtaa dawaa'ir oo shan ah oo mar kale haddii ilaah yidhaahdo aan ka hadli doonno waxaa kale oo baabka labaad uu ku saabsan yahay acaariid albuxuur baxar kasta inta caruud oo uu leeyahay iyo caruudkaas nooca uu yahay iyo baxar kasta inta darbi oo uu leeyahay iyo darbi kasta nooca uu yahay acaariid waa jamcu caruudin adrubna waa jamcu darbin caruudka waxa aan soo sheegnay beydka shicriga ah marka laba loo qaybiyo ama laba nis marka laga dhigo niska hore juska ugu dambeeya inuu yahay caruud niska labaad juska ugu dambeeyana waxaa la yidhaahdaa darbun sida hore aan u soo sheegnay marka caruud waxaa lagu jamciyaa acaariid darbina waxaa lagu jamciyaa adrub haddaba caruudku waa mu'anas darbiguna waa mudakar tusaale ahaan waxaa leedahay caruudun saxiixatun ee dhihi maysid caruudun saxiix darbigana waxaa leedahay darbun saxiix ee dhihi maysid darbun saxiixatun alcaruud waa mu'anaf darbiguna waa mudakar haddaba waxaan rabaa in aan wax ka taabto inta aynaan gelin buxuurtaas iyo acaariiddeeda iyo adrubteeda inta aynaan gelin inaan dhowr qodob ka hadlo qodobka koobaad caruudka iyo darbiga inay ka badbaadaan cillo iyo zixaaf jaarin majral cilla ayaa dhici karta haddii caruudka iyo darbigu ay ka badbaadaan cillo iyo zixaafun jaarin majra alcilla haddii ay ka badbaadaan waxaa la yidhaahdaa caruudun saxiixa iyo darbun saxiix ayaa la yidhaahdaa sixada macnaheedu waa caruud iyo darbi ka badbaaday cillo ama zixaafun jaarin majra alcilla waa nuqdada koowaad ama waa qodobka koowaad oo aan rabo inaan ka hadlo qodobka labaad xashwiga ajsaada ku jirta haddii ay ka badbaadaan azixaaf alcaadi zixaafka caadiga ah zixaafka caadiga waxaan ula jeednaa zixaafka hee aan kalcilla aan ahayn zixaafkaas caadiga ah haddii ay ka badbaadaan waxaa la yidhaahdaa ajzaaun saalima ayaa la yidhaahdaa ilaan xashwiga waxaa gala maxay zixaaf caadi ah ee cillona ma gasho zixaaf jaarin majral cillana ma galo haddii xashwiga ajzaada ku jirtahay ay badbaado oo zixaafka caadiga ay ka badbaadana waxaa la yidhahda ajzaaun saalima waxaa leeyahay juz-un saalim caruudka iyo darbiga haddii sixaafka caadiga uu galo sixadeeda wax ma u dhima maya ilaan waxaan dhahnay sixaafku caruudkana waa geli karaa darbigana waa geli karaa soo maa sida xashigu uu geli karo haddii sixaafka caadiga ah uu caruudka galo ama darbiga uu galo sixadii waxba u dhimi maayo laakiin sixada caruudka iyo darbiga maxaa wax u dhimi karaa ama cilla ama zixaafun jaarin majra alcila zixaaf caadi iyada ah iyadoo uu galay baa waxaa leeyahay caruudun saxiixa ama waxaa leeyahay darbun saxiix waa laba qodob qodobka saddexaad kitaabka dhexdiisa haddii ilaahay yidhaahdo acaariidda iyo adrubta noogu imaan doontaa wax kasta oo mu'alifku uu ka sheego waa laasim caruudka iyo darbiga wax kasta oo mu'allifku uu ka sheego waa laazim waxaan ula jeednaa haddii uu ku yidhaahdo caruudkaani waa saxiix sixadaasi waa laasim ilaa qasiidada ay ka dhammaato waa inuu sixadaas ku socdo darbigan waa saxiix hadduu ku yidhaahdo sixadaas waa inuu ku dhammaado haddii caruudka cilla ay gasho cilladaasi waa in qasiidada oo dhan ay wada gasho caruudkeeda darbigana waa sidoo kale wuxuu noo sheegi doono oo caruudka iyo darbiga uu ka sheegi doonah waa laazim ama sixa ha ahaato ama cilla ha ahaato ama zixaafun jaarin majra alcilla ha ahaato wax kasta uu ka sheego caruudka iyo darbiga hee waa laasim marka caruudka iyo darbigu ama saxiix bay noqon doonaan ama cillaa geli doonta ama zixaafun jaarin majra alcilla ayaa geli doontaa zixaafka kale oo caadiga isagu ma taaba doon haddii ilaah yidhaahdo wax kastoo marka caruud ama darbi uu kaaga sheego waxaa hoosta ka xariiqata inuu yahay laasim oo qasiidada oo dhan ay laga maarmaan ay tahay inay sidaa ku socoto qodobka afaraad nimanka caruudiyiinta la yidhaahdo caadadoodu waxay ku dureersatay marka ay miisaalinayaan caruuda ama darbi marka ay miithaalinayaan waxay ku miithaaliyaan ajzaa saalim ah waxay isticmaalaan alajzaa assaalima min azixaaf ayay isticmaalaan marka ku arki ma doontid haddii ilaahay yidhaahdo kitaabka dhexdiisa zixaaf caadi ah oo la miihaalin ah oo caruud ama darbi lagu miihaalina ah kusoo mari maydo waa kaa ilaalinayaan taysiiran wa tashiilan cala almubtadi qofka mubtadiga in loo fududeeyo markaas kadib buu haddii ilaah yidhaahdo zixaafka caadiga uu baran doonaa laakiin waxay kugu miihaalinayaan abyaad saalim ah ajza'deedu ay ka nabad qabto zixaafka caadiga ah waxay muhiimadda saarayaan marka waa maxay waa caruudka iyo darbiga oo isagu laasim ah alwal baxarka ugu horeeya alطawiilu baxru طawiil baa la yidhaahdaa magacaasuu leeyahay sababta marka tawiil loogu magacaabay ama sababta basiid loogu magacaabay ama kaamil loogu magacaabay ma geli doono haddii ilaah yidhaahdo alawal baxarka ugu horeeya alطawiilu baxru طawiil ayaa la yidhaahdaa wa ajzaa'uhu tafaaciishiisuna waa sida soo socota facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun maratayni laba mar maratayn muxuu la jeedaa shadriga horena waa facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun shadriga labaadna waa sidoo kale oo asna waa facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun beyt kasta oo baxru tawiil ka socdaahi wuxuu ku socdaa ajsaadaas ama tafaaciishaas meeshaan lagu sheegay wuxuuna ka mid yahay buxuurta ajsaadeedu ay musdawaj ka tahay musdawaj waxaan ula jeednaa laba jus oo kala duwan ayuu beytkiisu ka dhisan yahay oo ah facuulun iyo mafaaciilun oo lasoo celceliyey wa ajzaa'uhu tafaaciishiisa baxru tawiilka ah. facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun maratayni laba mar yacni wuxuu ula jeedaa beytku wuxuu ka kooban yahay siddeed jus shadriga horena afar jusaa ku jirta shadriga dambena afar jusaa ku jirta siddeeddaas jus buu marka ka kooban yahay wa caruuduhu waaxidatun baxru tawiil hal caruud ayuu leeyahay wa caruuduhu caruudkiisana waaxidatun waa hal caruud maqbuudatun qabdi baana galay wuxuu leeyahay baxru tawiil kasta caruudkiisa waa qabdi inuu galo qabdigana waxaan soo sheegnay inuu yahay xadfu lkhaamis assaakin haddaba qabdigaas xagguu gelaa shadriga ugu horeeya juska ugu dambeeya sow mafaaciilun ma aha ilaan isaga caruudkii ahe mafaaciilun khaamiskeeda saakinka ah ayaa la xadfaa oo ah ya-da mafaaciilun ya-deedaa la jaraa marka muxuu ku imaanaa mafaacilun ayuu ku imaanaa baxru tawiil kasta caruudkiisa waa inuu mafaacilun ku yimaado wa adrubuhaa caruudadaas inta darbi oo yeelan karto halaaatun waa saddex darbi caruudku markasta waxaan dhahnay waa maqbuuda mafaacilun ayay ku imaaneen waxay leedahay laakiin saddex darbi alwal darbiga hore saxiixun waa saxiix addarbu alwal lihaadihi alcaruud waa saxiix haddaba waa saxiix maxaa laga wadaa darbigu wuxuu ku imaanaa mafaaciilun ayuu ku imaanaa waa badbaaday marka cillana waa ka badbaaday zixaafun jaarin majra alcillana waa ka badbaaday haddaba aan suurayna markaa wuxuu noqonayaa sidaan darbiga hore iyo caruudada hore waxay noqonayaan sida kan facuulun mafaaciilun facuulun mafaacilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun sidaasay noqonayaan wa beytuhu beytkiisuna wuxuu yahay sidaan soo socota caruudadaas iyo darbigan waxaa ku socda beytkan ninkii shaacirka ahaa wuxuu yidhi waa tarafa ibnulcabdiye eh. abaa mundirin kaanat quruuran saxiifatii walam ucdikum biطawci maalii walaa cirdi abaa mundirin yaa abaa mundirin abuu mundirow kaanat saxiifatii waraaqdaydu waxay ahayd quruuran daata quruurin mid kedin u saaxiib ah ayay ahayd mid laygu kedinaayo oo laygu igu ayay ahayd walam ucdikum idinma siinin bitawci raalli ahaansho idinkuma siinin maalii maalkayga iyo walaa cirdii sharafteyda wuxuu leeyahay maalkayga haddii aad qaadatiinna anoo raalli aan ka ahin baa qaadanaysiin cirdigayga iyo sharaftayda haddaad meel uga dhacdiinna anigoo aan raalli ka ahayn ayaad meel uga dhacaydiin walam ucdikum bitawci maali walaa cirdi wuxuula jeedaa lam ucdikum maali walaa cirdii daa'ican anoo raalli ka ah darafa ibnulcabdi ayaa iskale beydkan abaa mundirin oo beydku uu ka bilaabanaana waa kunyatu almelik camr ibni hindin ninkii boqorka ahaa oo camr ibni hindin la dhihi jiray kunyadiisii waa abuumundirkan camr ibnu hindin hindina waa hooyadiis ee asaga waxaa la yidhahdaa camr ibnu ibni maa'i samaa ayaa la dhahaa laakiin hindi ayaa loogu magac daray oo hooyadiis ah ninka darafa la yidhaahdo nin shaacirhu ahaa nin hadalkiisu uu adag yahana uu ahaa oo hadalkiisu uu kulul yahay ninka la yidhaahdo camr ibnu hindin oo abuumundir kunyadiisu ay tahana nin boqorhu ahaa marka gabay buu ku caayay oo wax uga sheegay ninka camr ibnu hindin ahaa marka uu ku dhiiran waayay darafa ibnulcabdi inuu si toosa uu u weeraro oo uu dilo wuu ku dhiiran kari waayey sababtoo qabiilada uu ka dhashayo daraf ibnulcabdi taasna nin adag ahaa wuxuu damcay marka si xeelada inuu ku dilo wuxuu eh, marti qaaday maalin maalmaha ka mid a ah ninkii darafa ibnulcabdi la dhihi jiray iyo abtigiis oo ah mutalamis ayuu marti qaaday waa u yimideen cabaar bay la joogeen si fiican buu usoo dhoweeyey markii dambe ayuu wuxuu siiyey waraaq mashqad ku dhex jirta mid kasta waraaq buu siiyey wuxuuna yidhaahdee waraaqahan ha furinina mashqadda ha ka furinina jawaa'is iyo abaalmarin ayaan idinkugu qoray abaalmarintaasna waraaqahan waxaa ula tegaydiin ninka barasaabka ah ee baxrayn iyo hajar meesha la yidhaahdo jooga ninkaas u geysta waraaqaha markaa u geysatiinna kadibna abaalmarinta idinkugu qoran ayuu idin sii doonaa waraaqihii bay marka soo qaateen maray meel dhexe ay maraayaan ayuu ninkii mutalamis ahaa darafan haddii uu ka weynaa oo darafa nin dhallinyaraahu ahaa dhallinyaranimu ku dhintay ninkii mutalamisaa wuxuu yidhaha darafoo waraaqahan wax noogu qoran ma naqaanee ha la dilo inay ku qoran tahay baa dhici kartay waraaqaha intaan furno aan fiirinno haddii marka ay jawaa'ista uu sheegaa noogu qoran tahayna waa qaadanaynaa caamilulbaxriin baa ula tegaynaa haddii laakiin wax kale ay ku qoran yihiinna waa badbaadaynaa darafa ibnulcabdi wuxuu yidhaahday haddii adiga uu ku dhiiran karo camri ibni hindin inuu waraaqdaada waxun uu ku qoro oo hala dilo iyo wax lamid ah inuu ku qoro hadduu ku dhiiran karo aniga iguma dhiiran karo markaa nin ka cabsan maayo yura waraaqdeedana furi maayo ninkii mutalamis ahaa nin wax akhriya uusan ahayne webi markaas agtiisa ay maraayeen caruur yaryaroo joogta ayuu intuu bashqadii ka furay buuri wuxuu yidhaha waraaqdan ii akhriya waxay igu yaallaa waraaqdii la akhriyey waxaa ku taalla amaa bacdu faidaa jaءaka mutalamis faqطac yadayhi wa rijlayhi wadfinhu xayan mutalamis hadduu waraaqdan kula yimaado lugahay gacma intaa ka gooyda isagoo nool aas waraaqdii buu marka intuu badda ku tuuray ayuu cararay waatii ninka shaacirka uu ka sheekeynaa oo lahaa alqa saxiifata kay yukhafifa raxlahu wazaada xataa naclahu alqaaha uu cararay kadibna wuxuu u cararay dhulkaas iyo shaam ninkii arafaha nin miskiinuhu ah waraaqdiisi intuu qaatay buu caamilulbaxrayn ula tegey talamiis waraaqdiisa waxa ku qoran wax lamida asagana ah, uu qornaa markii waraaqdii uu geystay ayaa waraaqdii wixii ugu yaalay ayaa lagu fuliyey waana la dilay intii marka aan la dilin ayuu akhriyey qasiidadan oo beydkan uu ka mid yahay wuxuu leeyahy marka waraaqdii aad isiiday waraaq waxayd adigu hagardaamaynaysa ee waraaq jaa-isay ugu qorantahay ma aysan ahayn haddii maalkayga aa qaadatana anoo daa'ica ma aadan qaadan cerdaygayga haddaa meel uga dhacdaan anoo daa'ica meel uga ma aadan dhicin qasiidada marka waxaa ku jira beyt kale oo uu leeyahay oo uu leeyahay abaa mundirin afnayta fastabqi bacdana xanaanayka bacdu shari ahwanu min bacdi wuxuu ihi abaa mundirin afnayta ay afnaytana waana baabi'da waana dhammayday eberaad naga dhiftay fastabqi bacdana war wuxuu leeyahay ragga qayb ka mida ah walba reeb ragga dhan ha wada layn xanaanayka bacdu shari ahwanu min bacdi sharta qaarkeed qaarka kale waa ka sahlan tahay ayadoo wuxuu sharci wada yihiin ayay haddana kala roon tahay wuxuu leeyahay ragga in la wada laayo waa shar qayb ka mida ah in la laayona waa shar laakiin bacdu shari ahwanu min bacdin qayb ka mid ah in la laayo ayaa waxay ka sahlantaha iyagoo dhan in la wada laayo marka wuxuu leeyahay na wada layn qeyb naga mid a ah, ree leeyahay abaa mundirin yaa abaa mundirin kaanat saxiifatii waraaqdeedu waxay ahayd quruuran daata quruurin walam ucdikum idinma siinin maali walaa cirdii bitawci ay taayican anoo raalli ka ah idinma aanan siinin haddaba beytkan haddii la jarjaro wuxuu ku socdaa facuulun mafaaciilun facuulun mafaacilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun saasuu ku socdaa aan jarjarno marka abaamun facuulun dirin kaanat intaasna waa mafaaciilun quruuran facuulun la soco quruuran nuunta u dambeeda oo tanwiinta xaraf bay ka taagan tahay waxaan hore u soo sheegnay caruudka marka la joogo wax kastoo la akhriyo waa la xisaabsadaa wixii aan la akhrina lama xisaabsado marka quruuran nuunta u dambeeda hadda xaraf bay ka taagan tahay oo waxay ka taagan tahay facuulun nuunteedii marka xisaabta waa ku daree abaamun facuulun dirin kaanat mafaaciilun quruuran facuulun saxiifatii mafaacilun qabdi baa galay qasiidada oo dhanna qabdigaa bay ku soconee marka qabdiga waxa aan soo sheegin inuu yahay zixaaf laakiin hadda waa zixaafun jaarin majra alcillati fi llusuum haddaba caruud oo qasiidadan ka mida ah ama baxru tawiil oo dhan caruud ka mida oo mafaacilun aan ahayn ma jiro ilaa inuu tasriic gala maahane tasriicuna qasiidada beytka ugu horeeya ayuu khaas ku yahay oo aan arki doonna haddii ilaa yidhaahdo shadriga labaad walam uc facuulun dikum bitaw intaasna waa mafaaciilun la socya dikum waa mafaa ciilun bay ka dhigan tahay marka tikum bitaw waa mafaaciilun cimaalii facuulun walaa cirdii mafaaciilun abyaadda haddaba waxaan ula jeedaa ajzaada beytkan ku jirtaa wax zixaaf caadiya uu galay miyaa ku aragtaa maya dhammaanteed waa ka wada badbaaday abyaadda lagu miihaali doonana dhammaanteed saasay wada noqon doontaa haddaba darbigan waxaa ku socdaa qasiido uu leeyahay jamiil buthayna oo iyaduna ku socota facuulun mafaaciilun facuulun mafaacilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun sidaa ku socota marka waxaa la rabaa in daftar la qaato daftarkaasna abyaadan aan idin siiyo inaa ku googooysiina la rabaa sida hadda aan beytkaas u googooynay oo kale loo googooyo waxaa dhici karta haddaba inuu abyaadaan idin siinaa zixaaf caadiya inuu galaa dhici karta zixaafka geli karaa muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa facuulu nuunteeda in la gooyo oo qabdi ah waana zixaaf caadi hadde markaas facuulu nuunteeda in la gooyo oo qabdi ah ama mafaaciilun mafaaciilun yaadeeda in la gooyo oo iyaduna qabdi ah ama inuu kafi galo umana badna inuu kafi galo alkaf muxuu ahaa xadfu asaabic asaakin soo ma ahayn oo ah mafaaciilu nuunteeda in la gooyo oo mafaaciilu uu noqdo umana badna marka waxa marka isbedelaho aad ku arkay waxay tahay facuulun in nuunteeda la gooyo inay sideeda caadiga ku timaadaan waa dhici kartaa mafaaciilun ya-deeda in la gooyo oo mafaaciilun ay noqoto inay kuu badbaadana waa dhici kartaa marka wax kaloo isbedela kuma arki doontin haddii ilaah yidhaahdo haddaba wuxuu leeyahay ninka jamiil la yidhaahdo adunnu hawaahaa taarikii bimadallatin min alardi laa maalun ladaya walaa ahlu waa beytka hore beytka labaad walaa axadun ufdii ilayhi wasiyatii walaa waarisun ila almatiyatu waاlraxlu waa beydka labaad beydka saddexaad maxaa xubbuhaa xubba alulaa kunna qablahaa waxallat makaanan lam yakun xulla min qablu saddexdaas beyt adunnu hawaahaa taarikii bimadallatin min alardi laa maalun ladaya walaa ahlu walaa axadun ufdii ilayhi wasiyatii walaa waarihun ila almatiyatu wاlraxlu maxaa xubbuhaa xubba alulaa kunna qablaha waxallat makaanan lam yakun xulla min qablu intaas waxaan uga soo baxnay darbigii hore saddexdii darbi midkii ugu horreeyey ayaan halkaa uga soo baxnay waxaan gelaynaa darbiga labaad athaani ay addarbu thaani darbiga labaad mihluhaa mihlu lcaruud waa caruudkaoo kale muxuu la jeedaa baxru tawiilka hal caruuduu leeyahay soo ma ahayn caruuddaasoo maqbuudo ah wuxuuse leeyahay saddex darbi addarbu alawal waa saxiix mafaaciilun buu ku socdaa addarbu haaniina waa darbun maqbuudun kalcaruud caruudadu soo maqbuudo ma ahayn darbiganasna waa maqbuud suuraddiisuna waa sidaan facuulun mafaaciilun facuulun mafaacilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaacilun caruudadiina waa maqbuuda darbigiina waa maqbuud qabdiguna inkastoo zixaaf u ahaa laakiin hadda waa zixaafun jaarin majra alcila ama caruudka ku jiro ama darbiga ku jiro waa laazim marka wa beytuhu darbigaas beytkiisuna wuxuu yahay satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan waya'tiika bilakhbaari man lam tusawidii darafaa iska leh wuxuu leeyahay satubdii lakal ayaamu adiga maalmuhu waxay kuu muujin doonaan maa wixii kunta aad ahayd jaahilan ay jaahilahu wixii aad jaahil ka ahayd ayay maalmuhu kuu muujin doonaan wayaatiika bilakhbaari wararkana waxaa kuu keeni doona man shaksi shaksigaasoo lam tusawidii adigu sahay aadan siin qof sahay aadan siinin ayaa akhbaarta isagoo la orda iyo wararka kuu keeni doona ayuu leeyahay marka waa beyt xikma ay ku jirto nabigana sala allahu calayh wacalaa alihi wasalam waxaa laga wariyey annahu kaana yatamahalu bihi inuu ku halqabsan jiray beydkani wuxuu ka mid yahay qasiidada daraf ee mucallaqaadka ku jirta ayuu ka mid yahay satubdii lakal ayaamu adigu maalmaha waxay kuu muujin doonaan maa wixii kunta aad ahayd jaahilan ay jaahilahu midka ka jaahil ah wayaatiika bilakhbaari akhbaarta iyo wararkana waxaa kuu keeni doona man shaksi lam tusawidi ay lam tusawidhu isaga sahay aadan siinin beydkan haddii la jarjaro wuxuu noqonaa sidaan satubdii facuulun lakal ayaa mafaaciilun mumaakun facuulun tajaahilan mafaacilun wayaأtii facuulun kabilakhbaa mafaaciilun rimallam facuulun tusawidii mafaacilun caruudaduna waa maqbuuda oo mafaacilun bay ku socotaa darbiguna waa maqbuud oo mafaacilun buu ku socdaa qasiidadaas mucallaqada oo dhanna waa sidaas caruudkeeduna waa maqbuuda darbigeeduna waa maqbuud ilaa ay ka dhammaato marka mucallaqadaas oo dhan haddii aada jarjarto sidaasay kuu noqonee waxa uun geli kara sixaafkii aan soo sheegnay oo ah qabdiga kaf inuu galana uma badna ee waxaa ku badan waa qabdiga oo ah nuunta facuulun in la jaro ama mafaacilun ya-deeda in la jaro wax kale kuma arki doontin haddii ilaah yidhaahdo waxaa kaloo la mid ah mucallaqada imru'ulqays darbigeedu waa sidaan caruudadeeduna waa mafaacilun darbigeedana waa mafaacilun lcarab ayadana waa sidoo kale caruudkeedana waa maqbuud darbigeeduna waa maqbuud marka kuwaas oo dhan midkii aa ayaa ka jarjari kartaa athaaliu darbiga saddexaad athaalitu darbiga saddexaad maxduufun wuu xadfan yahay baxru tawiilka hal caruud uu leeyahay sowma inaan dhihin laakiin saddex darbiyuu leeyahay الdarb الأwal صaxiix الdarb الثaanي maqbuud الdarb الثaalث maxduuf wاlxadfu cilaة min alcilal xadafka waxaan soo sheegnay inuu yahay cilo xadafkana waxaa la yidhaahdaa dahaabu الsabab alkhafiif fi aakhiri اljuزءi soo ma ahayn sababka khafiifka ahee oo juska u dambeeya in la xadfo oo la jaro ayaa waxaa la yidhaahdaa xadfun haddaba mafaaciilunta darbiga ah lunta u dambeeda oo sababka khafiifka ah ka jar maxaa kuu soo haraaya mafaaciil kuu soo hari maydo sidaasuu noqonaa marka suuraddiisu waa sida tan facuulun mafaaciilun facuulun mafaacilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaci sidaasuu ku soconaa wa beytu beytka shaahidka u ahna waa beytkan wuxuu yidhahdee ninka shaacirka ah aqiimuu bani nucmaani cannaa suduurakum wa ilaa tuqiimuu saagiriina aru'uusa ayuu yidhaahday aqiimuu bani nucmaani yaa bani nucmaani reer nucmaanow cannaa annaga naga leexiya suduurakum xabadyadiinna soo socoshada dhankeenna a u soo socotaan wuxuu leeyahay ka jooga wuxuu ka dareemay marka inay dagaal ku soo wadaan wuxuu leeyahay dagaalka naga daaya naga jooga aqiimuu cannaa ay naxu cannaa naga fogaada bani nucmaani yaa bani nucmaani suduurakum xabadyadiinna naga leexiya naga fogeeya wailaa ay ilaa tuqiimuu cannaa suduurakum xabadkiinna haddaad naga leexi diidiin tuqiimuu tuqiimuuhaa suduurtiina iyo xabadyadiinna waa leexi doontiin saakiriina aru'uusa adinkoo madaxa foorarinaaya haddii aad daydiin inaad na dhaaftaan wuxuu leeyahay waxaad na dhaafi doontiin adinkoo adilla ah ayaad na dhaafi doontiin wailaa tuqiimuu ay wailaa tuqiimuu cannaa suduurakum haddii aydnaan naga leexin laabihiina tuqiimuuha suduurtii waa leexi doontiin saakiriina aru'uusa adinkoo madaxa hee foorarinaaya waluu marka u caga cagaduglaynaa beytkan haddii la jajabiyo wuxuu noqonaa sida tan aqiimuu facuulun bani nucmaa mafaaciilun nicannaa facuulun suduurakum mafaacilun wa ilaa facuulun tuqiimuusaa waa isku qabanayaa tuqiimuusaa mafaaciilun giriinar facuulun ru'uusaa mafaaciil aqiimuu facuulun bani nucmaa mafaacilun nicannaa facuulun suduurakum mafaacilun wa ilaa facuulun tuqiimuusaa mafaacilun giriinar waa facuulun ru'uusaa mafaaci isla qasiidadaas dhexdeeda wuxuu ku leeyahay akulla la'iimin minkum wamucalhajun yuciddu calaynaa gaaratan fakhabuusa asna sidoo kale uu ku socdaa akulla la'iimin minkum wamucalhajun yuciddu calaynaa gaaratan fakhabuusa haddaba darbigan maxduufka ah qasiidooyinka ku socda waxaa ka mid a ah qasiidadii ninkii samow an la dhihi jiray oo uu ku lahaa maxay sali in jahilti nnaasa cannaa wa canhumu falaysa sawaa'an caalimun wajahuulu darbigaasuu ku socdaa facuulun mafaaciilun facuulun mafaacilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaci saasuu ku socdaa sixaafaadka gelin karana waa intaa idiin soo sheegay qabdigaasaa u badan oo ah nuunta facuulun in la jaro ama mafaaciilun ya-deeda in la jaro wax kaloo isbedel haddii ilaah yihaahdo ma lagu arki doono wallaahu aclam bacarkii ugu horreey halkaasu ku dhammaaday